bsmi اllahi الرحman الرaxيim alxamdu lilah rab اlcaalamiin wالsalaaةu waالsalaam calى rasuuli اllahi waaalih wasaxbihi ajmaciin ama bacd waxaynu ku soo jirray baabkii saddexaad ee ku saabsanaa tacaarud اladila waxaa inoo dembeeyey tarjiixi waxaynu soo maray duruq الtarjiix fii tacaarud اlkitaabi waالsunna kitaabka iyo sunnadu ama aayad iyo aayad iyo xadiid iyo xadiid ama isweydaarba hadday istacaarudaan sidii loo kala rajixi lahaa duruq ka mid ah waxaynu ku joogsannay qaybtii labaad waاthaani qaybka labaad waa fi tarjiix اlijmaacaat ijmaacaadka tarjiixooda wixii ku saabsan hadday ijmaacii iyo nusuusi tacaarudaan ama ijmaacaad ba iska hor yimaadaan wاlijmaacu muqadamu calى الnasi ijmaacu waa laga hormarinayaa naska min alkitaabi wasunna naska ama kitaab ha noqdo ama sunno ha noqdo goorma ayaa ijmaaca la hormarinayaa cala alkitaabi wasunna xayu kaana alijmaacu danniyan waa markuu imaacu dani yahay markuu ijmaacu danni yahay wey wailaa haddii kale faqad sabaqa waxaa soo hormaray anna alqaطca daliilka yaqiiniga ah laa yucaaridu inuusan bushin karin adanna xadiidka walow kaana الnasu qaطciyan cibaaradaas walow kaana الnaasu qaطciyan waxaan u malaynayaa inay tahay cibaaro gadaal dib loo dhigay ama khaطأ meesha u gashay meeshaa hore inay ku jirta ila tahay aniga shakhsiyan alijmaacu muqadamu calى الnasi walow kaana الnasu qaطciyan sidaas weeye sidaasay cibaaradu sax ku tahay kutub اlusuulla markaad joogto aad ku arki ijmaacu waa laga hormarinayaa calى الnas walow kaana الnasu qaطciyan xagga sanadka naska ijmaac laga hormarinayo ee ijmaaca la rajaxaya hadduu doonaba qaطci ha noqdo yaqiin iyo hubaal ha noqdo ay xayu kaana اlijmaacu daniya ijmaaca muqadamka ee laga hormaray nusuusta waa ijmaaca daniga sidaasuu wadaadku yidhi laakiin rag yar baa sidaa qaba kutub اlusuul ijmaaca muqadamka calى الnusuus waa ijmaaca qowliga ah ee mushaahadka ee qaciga ah ama waa ijmaaca loo soo guuriyey naqla tawaaturi lagu soo guurshay tawaatur halkaa ijmaac baa nusuusta laga hormarin karaa maxaa l wixii kaleo dhan khilaaf baa ku jiray wixii kaleo dhanba khilaaf baa ku jiray ijmaaca qawliga hadduu ficli yahay laa yuqadam cala nusuus hadduu yahay ijmaac nuqila naqla aaxaadin laa yuqadam cala nusuus hadduu yahay qwli laakiin ijmac dani ah uu yahay ijmac sukuutiga ah oo kale laa yuqadam cala nusuus nusuusta ijmaca laga hormariyo cinda jamaahiir اusuuliyiin waa ijmaca qaciga ah laba shardi buuna qaci ijmaacu ku noqon karaa marka koobaad uu inu yahay nuطqi ijmac qowli ah oo lagu hadlay oo mushaahad ah la wada arkay soo guurintiisuna waa in lagu soo guuriyey bisanadin mutawaatir marka labadaa shardi marka laga helo ayuu ijmac wuxuu noqonayaa ijmaac qaطci ah qowliyan mushaahadan iyo nuqila naqla tawaaturin labadaa shard marka ayagu waxaa keentay ashaaciro badan oo muta'akhiriintoodii ah fakhrudiin araasi iyo raggi ku ta'auray ayaa waxay qabaan nusuusta kitaabka iyo sunnadu marnaba ma noqon karaan qaطci xagga dilaaladooda sanadku qaطci ha noqdo oo xadiidku mutawaatir ha noqdo xagga sanadka aayaddu haddee hubuudkeedu qaطci ha noqdo laakiin dilaalaة الnusuus calى اlmacaani calى اlaxkaam waa daniya marka taasuu marka yaa ka yay ka timid in la yidhahdo gebi ahaanba ijmaacu ama dani ha noqdo ama qaطci ha noqdo yuqadam calى الnusuus fikradda raasi bay ka soo boodaan laakiin sawaabku waa sida aanu sheegnay hore <clears throat> marka siduu wadaadku u sheego aan bal ku kaxayno horaan waxaanu soo marra de waxa istacaarudaya waa inay laba danni yihiin laba daliiloo danni ah ama xagga sanadka waa ima dalaalada wailaa faqad sabaqa waxaa soo hormay ana alqaطca ay daliil yaqiiniya daliilka hubaalka ah laa yucaaridu kama hortagi karo adanna midka malaha ah wa dalaalatu nusuusi daniyatun dalaalatu nusuusna danniya waa tacliil oo kuu cilaynaya maxay u dhacday ijmaac in laga hormariyo nusuusta dalaalatu nusuus baa daniyaa ah, wey walow kaana nasu qaciyan meesha naska ah hadduusan u jeedinoo khaa ku jirin oo walow kaana sanadu aysan ahayn walow kaana sanadu aw ilisnaadu qaciyan aysan ahayn oo naska dalaaladiisu waa danniyo hadduu doono naskaasi sanadkiisu haba noqdo qaci waa war ee suuragala ah. oo naskaa waxaa ku jira asanad laga wadaa aysan ka ahayn waa cibaara mu'ahara xaqeeduna waa in la taqdiimiyo la geeyo walijmaacu muqadamun cala الnasi walow kaana الnasu qaطciya labadaa ixtimaalun baa waarid ah qaabka hadda laakiin matnigu u qoran yahay khalal baa ku jira aw ijmaacu الصaxaabati calى ijmaci hayrihim ayib marka ijmaacu waa muqadam calى الnusuus warka waa dhammaaday waxaa kaloo ka mid a waijmac الصaxaabati calى ijmaci hayrihim asa waa muqadam ijmaac الصaxaaba haddii la helo ijmac kalena uu tacaarudo oo ka dambeeyo taabiciin iyo atbaacu taabiciin iyo ijmaca saxaabada la taqdiiminaya laakiin waa faradiyaat masaladan waa masale faradiya lanna ijmac saxaaba meesha hadduu yaallo ijmac kale kama hortegi karaba maba guntamayo laa yasix ayib saasuu marka uu ka dabato wuxu qultu wa fii hada nadarun in ijmac saxaabo iyo ijmac kale iska hor yimaado suuraga fiiraa ku godan lianna aani ijmaca labaad laa yancaqidu ma guntamayo fakayfa yutasawaru wuquucuhu sidee bimacnaa loo suuraysan dhicidiisii maba guntamaye waa runtii middaa ayada ah ijmac saxaaba haddii la helo ijmac kale ka hor yimaada waa bilaash adaa ijmac mooda ijmacba maaha lanno ijmacu saxaaba cagsigii ama dadkii in lagu ijmaco waa waa khaطaun waa ijmac calaa khaطa ummadduna dalaale iyo khata iskuma raacdo adaa iska dhaadhiciyey ijmaca saxaaba wax khilaafi kara ma jiro ijmaca saddexaad ee mid lakala rajaxayo wamaa ajmaca calayhi اlkullu ummadoo dhan waxay isku raacday baa la hormarin wayuqadamu maa ajmaca calayhi اlkullu calaa maa khalafa fiihi اlcawaam ijmaaca daruuriga ee qaciga iyo midka ijmaaca culummada ee khaaska ah hadday isqabtaan ka caamka bulshadoo dhan ay taqaanaan laga hormaray midka ila ijmaacoodku marna waa ijmac daruuri oo qaciga ummadoo dhanba ay taqaano ka wujuubi الsalaati والzakaati والsawm واlxaj ilى akhiri iyo ijmaac min cilmi اlkhaas oo culummadu ay ka warqabaan ayib hadday labadaa iska hor yimaadaan ay dhacdo wey ijmaacaasi weyn ee ummaddoon dhan udhexeeyaa la hormarin calaa maa khaalafa cafwan calى ijmac اlculamaa laga hormarinaya wayuqadamu man qarada fiihi اlmujmicuuna calى khilaafihi waaynu soo maray qolyaha ijmaacay inay leedaan o dabar go-aan oo casriga uu dabar go ma shardiba mise inay un mar zaman min alazmina ama waqti min alawqaat ay israacaan ubaa shari ah ishtiraadiyatu eh, inqiraad اlcasri almujmiciin waan soo maray marka tii buu ka hadlaya waman qarada wuxuu dabar go-ay fii gudihiisa almujmicuuna kuwii isku raaceen maslada ijmaaca ay ayagoo qaba oon ka noqon ay ku tageen yaa yuqadamu lagu hormarinaya calaa khilaafihi kii ka soo horjeeday waa maxay waa ijmaacii ragga ku ijmaaca weli ay nool yihiin ba baa laga hormarinaya calى khilaafi ay maa lam yanqarid fiihi اlmujmicuuna wey khilaafka wax kala hamood wayuqadamu maa laysa fiihi khilaafu saabiqu calayh calaa man laysa kadalik waynu soo marraa inay khilaafi tahay khilaaf horoo sugnaada oo mutaqarir ah ma dhici kartaa ummaddu waa damba inay ijmaacdo israacdo tii buu ka hadlay ijmaacaadkii meelhashaa ku jira wamaa laysa fiihi khilaafun saabiqun calayh ijmaaca uusan jirin khilaaf ka horeeyey yaa la hormarin calaa maa laysa kadalika midka aan sidaa ahayn ee khilaaf ka horeeyey midkii khilaaf ka horreeyey baa marjuuxa ijmaaca guntamay isagoon wax khilaafa ka horraynin ayaa raajix ah sidaasuu ujeedaa taasna masale khilaafiyaynu ku soo maray tacarud اlijmaacaat waxaa weeye xaqiiqa ma noqon karto sidiisuba tacarud اlijmaacaat xaqiiqa ma noqon karto laakiin naaqilka ayaa wahmin kara ama khaldami kara والثالث midka saddexaad fii murajaxaati اlqiyaas qiyaaska murajaxaadkiisi sidii loo kala rajixi lahaa qiyaasku asagu afar afar dhinac baa tarjiixu ka imanaya inuu noqdo tarjiix bixasab اlasli bixasab اlcila bixasab اlfarci bixasabi daliilin min khaarij afartaa awjuh ayuu atarjix bayn alaqiisa ka yimaadaa in aad ku kala rajaxayso labada qiyaas bixasab اlasl asalkooda kale xoog badan kan aayad qur'aan aad tusayso qaطciye ah dilaalatan wa mxuu ahaayey wa sanadan ama ijmac baa ku guntamaya bixasab اlasl usuushii baa kale xoog badan aw bixasab اlfarci farcan ayaa asalkiisa ku baab ah kanna waa farac ajnabi ka asalka looga qiyaas qaadanayo tarjiix bixasab اlcila iyo tarjiix min daliilin khaarijiyin waa qiyaas uu aayad qur-aana taageeraysa xadiid baa u maqhraati kacahaya ijmaac buu hoos yaa u maqhraati kacaya aqwaal الصaxaaba qowl اakariin afartaa jihay uu ka yimaada kala rajixidda aqiisada bixasab اlasli bixasab اlcila bixasab اlfarci bixasab daliilin min khaarij waana ka u dhib badan weeye usuuliintuna ay aad u sharxaan markaad maraysa baabu tarjiixaadna ardaygu asagu laftirkiisu inuu daraasay u baahan leanna way iska dhib yar tahay tacaarud nusuus inaad kala hagto way iska dhib yarta laakiin qiyaaska horaanba dhib badnaa oo imtixaan ahaa oo xertu ay ka qayliday ayaa haddana isisku sii dhacay marka see loo kala hagi soo dhib ma aha si kastaba noqoto wuxuuhi yuqadamu waa la hormarinayaa fi lqiyaas maa daliilu aslihi aqwaa maa daliilu aslihi aqwaa waa tarjiix bixasabi اlasli waa ujeedaan laba qiyaas baa isku hor yimid mid baa asalkiisu arcan lasku hay furuucda usuusheeda asalka waa daliilka ku yimid baa xoog badan maa daliilu aslihi qiyaaska daliilka asalkiisu aqwa uu xoog badan yahay baa laga hormarinaya calal ee adcafi laga hormarinaya maalan wuxuu ku sugnaaday farcan aynu isku haynay mutanaasic ah anuu asalkan ilxaaqinayo aduguna farcada asal baad ilxaaqinaysa innagaa isayna fii farcin baynu isku haynaa asal baad rabtaa inaad tirahda maqiisan calaa kada anna waxaan ku leeyahay maqiisan aw qiyaasan calaa kada calaa kadadiga asalkaygu wuxuu ku sugnaaday bidaylin qaطciy aayad cad sanadan wa dilaala xadiid mutawaatira dilaala ahaanna qaطci ah aduguna asalkaadu xukunkiisu wuxuu ku sugnaadayba daliil aaxaad ah aayad daahiro ah mukhtalaf fiihi idan waa kala tegay qaybta labaad wma calى sana اlqiyaasi ban yakuuna alfarcu min jinsi aslihi yuqadam calى hayrihi ta wa iska dhib yartaa dee in daliilu asli uu kale xoog badan yahay waa xasab aladila tarjiixi xasab aladila meeshaad kusoo marteenoo kon bay la mid tahay midkan asaga hadda aynu marayna dambe iyo kii aynu ku soo maray markaan rabno inaan farac asal oga qiyaas qaadanno waa inuusan asalka ahayn macduulan can sana اlqiyaas ama shuruud اlxukmi markaan soo maraynay oo inaga soo marray tii oo kalema way ka duwan tahay wayuqadamu waa la hormarin maa calىa sana اlqiyaasi qiyaaska ku socda wadiiqihii iyo waygii qiyaaska ayaa la hormarin calىa hayri laga hormarin tafsiir caddee wuxuu ihi ban yakuuna ay اlfarcu ban yakuuna ay اlfarcu farcu waa inuu yahay min jinsi aslihi asalkiisay isku baab yihiin faraca anu aan ka doodayo iyo asalkan isilxaaqinayo waa isleeyihiin waa isku olog waa isku daf aduguna farac iyo asal kala jinsi ah cillaba ha wadaageeni yaad isilxaaqinaysa miaalka adugu usuuliyiintu aad u sharxaan ay keenaan waxaa ka mid a ah, amilo badan baa la keeni karaa waxaa laisku khilaafay waxyaabahan diyo nabaraha iyo jaraaxaadka jidhka gaadhee khaطan ku yimaada hadday doonaan kasba ha ku yimaadeen mawdixada cadaysada iyo wixii ka weyniy magta iyo ruuxii dhibka geystay jaaniga ahaa tolkiibaa la bixiya almuudixa cadaysada shanta halaada geela laga xukumahayo wixii la halmaalay wixii ka koreeyaba waxaa weeye ninka dhibka geysta waxaa la bixiya tolkii waxaa laisku khilaafay nabarka jidhka gaadha ee ka sokeeya muudixo cadayso laf cadaantii midda ka hoosaysa maa duuna almuudixa arshigadii diyadeeda majaaniga unbaa ay ku waajibaysaa mise caaqiladii tolkaa la qaaday oo la bixin waa laisku maandhaafay wadaad wuxuu yidhi maa duuna almuudixa arshigeeda tolkaa qaadi oo jaaniga ka qaaday qiyaasan cala almuudixati qiyaasan maa duuna almuudixa waxaa taxamulaya tolka iyo caaqilada sida tolku u taxamulaya horaanba muudixada qudhigeeda ninka farciisa iyo asalka istixaaqiye waa isleeyihiin waa min jinsi aslihi waa jaraaxa fi dam iyo jaraaxa fi dam oo la kulli tolku ha qaado qolyaha waxay dhaheen maa duuna almuudixa lafcadaysada wixii ka sokeeya tolku qaadi mahayo qiyaasan calaa kharaamati اlamwaal xoolaha ku dhuma ninka jaaniga ama uu dhunsado tolma bixiye asagaa iska bixiya haddaba maa duuna almuudixa waxa ka sokeeyana waa calى اljaani la calى اlcaaqila liish qiyaasan bay dhaheen calىa algharaamaat almaaliya ninkan qiyaas farciisa iyo asalkiisu isku jinsi maaha lanno jinaaya duuna almawdixa oo farica ah wuxuu ilxaaqinayaa amwaal iyo damaan amwaal iyo kharaamaat almaaliya waxaan leeyahay nimanka hore qiyaas wadaa fiican oo raajaxsan lianna farcuhu waa min jinsi aslihi waa ay fahanteen baan u male waxaa ka mid a weysadaa la isku maandhaafay niyadu ma waajib baa mise waajib ma aha xijaazigu ama jumhuurtu waxay idhahdeen qiyaasan calaa tayamum ma maxay mid walba waa cibaado cibaadadka niyaa loo shardiyaa idan alwuduu niyadaa waajibaysa qiyaasan calى tayamum bijaabi ana kula minhuma waa cibaadat wa qurbat ilahi subxaanaه wa tacaala ninkan asalkiisa farciisu waa isku baab xanafigu wuxuu hi qiyaasan calى isaalaة الnijaasaat bijamic ana kula minhuma ahaara buu i asagu ciladu ha ka jamci laakiin way ka kala fog yihiin faraciisi iyo asalkiisu waa kala jinsi kana waa cibaado iyo qurbo alle loogu dhowaan mid kanna waa min baabi aturuq weeyaanoo cibaada ma aha muxuu isxaaqiyey shay cibaado iyo iyo midaan cibaado ahayn marka waa qiyaaska jumhuurta idinka fiican xanafiyo lanna waa maxay farcuhum waa min jinsi aslihi amaa idinku faraciinnu waa mukhaalifun lilasl kaasoo kale hadda looga jeedaa wamaa calaa sana alqiyaasi yuqadamu calaa hayrihi bian yakuuna alfarcu min jinsi saasa looga jeeda wax kale masi ah waxaa kaloo la wamaa qutica fiihi bilcilla yuqadam calaa hayrihi taa labada aynu kaga tagno labada suure uu kuu keenay waa ma waa atarjiix bixasabi اlasli hadda wuxuu u gudbay atarjiix bixasab alcilla ayb nimanna waxay leeyiin weli wuxuu ku jiraa oo uu ka mid yahay wadaadka iraaq abu zurcat alciraaqi sharxiisa uu saaray jamcu jawaamica weli wuxuu ku jiraa الترجيح بحسب الأصل لأنه cilada qaطcinimadeedu waxay wax taraysaa aصلka ويuqadم waa la hormarin يurajax maa quطca فiihi bاlcilة asalka ama qiyaaska ciladiisu ay maqطuucada tahay yaqiiniga tahay ya calىa غayri laga hormarin أw ظuna ظنا غاaliبا calى ظن الmujarad taasi markaa ciladiisu hadday qaciyo noqoto wuu ka horeeyaa qiyaaska madnuun alcila ah wuu ka horeeyaa danigii laftirkiisa waa kale xoog badan waa inaga soo maray aw dunna midka la maleeya danan haaliban ayaa laga hormarin midka la maleeya danan hayra haalibin hadduu xataa qiyaasku dani yahay daniyaadka baa kale xoog badan qaciyaadku yaqiiniyaadkuna waa inaga soo maray way kale xoog badanta sida raajixa yaqiiniyaadku isku mid ma aha ayib wamaa maslakuha aqwa masaalik اlcila masaalik اlcila hadda dib ogu laabtay ayib oo hadda atarjiix bixasab اlcila wamaa quطca fiih bilcila aynu ka soo bilowno alaa sida hadda aniga ii muuqata wamaa maslaku aqwa masaaliku cila waynu soo marray sooma kale xoog badnayn qiyaaska ciladiisa lagu ogaaday bimaslaki annasiya yaa u horeeyey cafwan waxaa u horreeyey ijmac aan dhaho cafwan kii ijmac lagu ogaaday kii nas sariixa lagu ogaaday nas daahira kadib maxaa ku xigay alimaa watambiih kadib waxaa ku xigay asabr wtaqsiim sidaas munaasabadii qiyaaskii dardigaha ah, shabahigii waa liitaan qiyaas lmacnaa ka xoog badan qiyaas dilaala oo lasii kala tegahaya hawshii masaaligteed soo marteen ay sidii bay u kala horeysaa u kala xoog badan yah qiyaaskoodina وmaa maslakuha cilada maslageeda yani wadada lagu ogaaday aqوى ay xoog badan tahay baa la hormarin calىa غayriha وaqad sabق waana hormaray buu tartiibuha tartiib الmasaalig masalik اlcila waanu soo hormarnay tartiibkeedii watuqadamu daat اlasli calى daati aslayn tanna waa yar dhib badan tahay lakin waa iska haddaynu miaal yar ka bixino iskaga tagno daat اlasli calى daati aslayn waa maxay waa qiyaaska ama cilada marka la qaado usuul badan ay u markhaati oo faracan usuul badan uu yeelan karo midna waa maxa hal asal keliya ayaa u markhaati kacaya miaalka hadda aynu soo marray haka fogaan ku midtaasho shaaficiyada xanafiyadu masaalatulkasbi iyo aadaani hadda maxaynu soo marray weysada ayaan uga qiyaas qaadanay inay niyadu shardi tahay cala tayamumi bijaamic cilada maxaan ka dhignay mid walba waxaan nidhi waa cibaado iyo qurba ila اllah idan faracan ah weysadu in niyada loo shardiyo ciladiisu waa cila daatu usuul waxaad dhihi kartaa qiyaasan cala الsalaa lianna waa maxay waa waa cibaada qurba ila اllah qiyaasan cala الsawm qiyaasan cala اlxaj qiyaasan cala الzaka qiyaasan cala الsadaqa idan meel walboo aad ka hesho cibaado qurba ila اllah niya loo shardi waa maxay waa asl min usuul اlwudu wey usuul اlwudu marka cilada aad sheegtay tidhi alwuduء niya loo shardiyaa qiyaasan calى tayamum bijaamic ana kula minhuma waa cibaadaة wa qurbaة ilى اllah waxaa loo shardiyaa niyo idan waصfiga ah qurba iyo cibaado waa waصfi iyo cilo daat usuul aslayn maba ah waa usuul bay yeelanaysa ninkii laakiin yidhi qiyaasan calى isaalaة الkhabaث ciladiisu waa maxay waa cilaة daatu aslin waaxidi nijaaso in la aahiriyo waa waa halkaa asalun wey isaalatu nijaasadu waa baab waaxida abwaab kale u maraati kiciyo usuul kale ma laha waa lagaa rajaxahaya waxaa lamid ay ku mithaaliyeen xoolo haddaad gorgorisood aad muxuu ahaye kadibna ay gacantaada ay ku halaagsamaan in ruuxa laga dandhaba lagu leey waa mujmac laakiin cilladaa la maandhaafo shaaficiya waxay yidhaahdeen cilladu waa maxay waa wadcu lyadi aadi wadcu yadin calaa maali اlgayri biduuni idnin waa ruux kale maalkii ood gacanta gelisa isagoon laguu idmin hadihi alcilla nimanka la yidhahdo xanafi waxay dhaheen me waa wadciga fas ah wadciga wadculmaali caaliyad baa cilada ah cafwan wadculiyadi alcaadiya cala baa cilada ah intaas waa wadculyadi cala yadun waa inay tahay yad muctadiye ah ayagu marka waxaa u markhaati kacaya keliya khasbiga ninka hanti booliyada dhacay xooli waa laga dandhabaya ninkii intuu xoolaha gurguriyey ay ku halaagsamena waa laga dandhabaya kaano farci baa laisku hayay asbiga oga qiyaas qaateen waxaa lagu bushiyo la yidhi almustaciid min alkhaasibi ka warrama ninkii xoolihii dhacay ee boolyaday ayaa ninaan ogeyn allihii alla ka sii caariya qaatay oo ka tabal caaraystay kii mustaciidkaa ah bay xoolihii ku halaagsameen ma laga dandhabay mise maya haddaad tirahdaan waa yad xadgudub ah oo si kasta xoolo khayr u qaadatay ninka mustaciirkaa lam yactadi warba ooma hayo ruuxii marka hantida uu ka arkay wuu ka idan qaatay idan cilaة الshaaficiya waxaa u marhaati kacahaya aslu اlkasbi wاlmustaciir min alkhaasib labadaba waa laba asal u marhaati kacahaya ciladooda inay iyagu saxan tahay meesha xanafiya waxaan kasbi ka isu marhaati kacayn almuhim tusaalihii hore ku saabsanaa niyada weysada iyo hawlaha kaasaa idin dhibiyar adinku ku fahmaan iskaga tagno waa shawaahid shawaahid اlusuul waxay rajaxaysaa weeye qiyaaska calaa hayri ka rajaxaysa aan iskaga tagno wاdaatiyu wاlqiyaas wاlcila الdaatiya waynu soo marray ciladu marna inay xukmi noqon karto marna ay daati noqon karto daatigu hadda waxaa looga jeedaa wasfi xaqiiqi ah kaalquuti wاlkayli wاliqtiyaati wاطucmi wاliskaar waa cila xaqiiqiya xukmiguna waa xukm harciga cilamo laga dhigi karaa waynu soo marray hal yajuusu tacliilu xukmi harciyin bixukmin sharciy waxaa tihi beeci hebel ma asaxay limaada tee hadda way isdaba marsan tahay waa haa wadaat اlaslayni calaa aslin baa sax ah macnahaasa sax waxaa dhici karta inuu ujeedo gadaal bubataa ka keeni doonaaye haddii sidaa loo daayo waxa la yaqaan waxaa weeye cilada daatulusuulka ah ayaa ka xoog badan cilada daatu aslin waaxidin ah haddaan rabo inaan barnaamij u hagaajino wuxuu u jeedaa waana daatu wasfayn cilada basiida iyo murakaba aynu soo marray cila basiida cila murakaba ciladu hadday tahay wasfi waaxida kaliskaari waطucmi iyo hadday tahay daatu awsaaf kalqatli alcamd alcudwaaniy almaxdi ciladaa murakabada ajsaadi baa laga yaabaa inay kala hadho oo farca aysan ku dhammaystirmin maadaam meesha cilada basidada ay durmo buuxinaysa farcan laga helay hadduu xagga awsaafta u jeedo waa se hadalko waxaan leenahay cilada daatu wasfin waaxidin ah waa muqadamatun cilada daatu awsaafka lianna tanna waa basiito tan dambana waa murakabo laakiin usuusha marka laga hadlahayo cilada daatu aslaynka ah ayaa ka xoog badan midda daatu aslin waaxidin ah hada huwa sawaar wlwaصf اdaatiyu waصfiga daatiga waa maxay waa midka xaqiiqiga ee munaasabka la garan karo cilatu taxriim rabiwiyaad waxaa tihi waa aطucmu waa waصfi la garan karo alkaylu waa la fahmi karaa waxaa tihi waxaa weeye aliqtiyaad waa la garan karaa ayib muqadamu waa laga hormarinhayaa calى اlxukmiyi waصfiga xukmiga xukmu sharciga wey ukm har waan soo marray in ay bannaantahay xukum sharci an lagu cileeyo xukum sharci ah tusaalihi hadda u dambeeyanu nidhi bayca waxaa tidhi baycu lkelbi laa yajuus inuusan bannaanayn ama uu xaaraan yahay waa xukum sharci ah cilatu waa linajaasatihi cillat waa mxu waa linajaasatihi alxukmu binajaasati waa xukum sharci ah marka waa tacyiilu xukmi sharciyin bixukmin sharciyin ayib marka taasaa lanno kan wafiga daatiga in wax lagu cileeya muran ma lahayn cinda alqiyaasiyiin ama atacliilu bilxukm sharci khilaaf baa ku jiray waynu soo marray ila tahay niman cagsiyena way jiraan waxay leeyihiin xukumka sharciga ee cilada laga dhigay baa ka xoog badan wasfiga xaqiiqiga ee daatiga ah leesh lianna alxukma bilxukmi ashbah bay yidhahdeen xukum xukum buu u egyahay saasaaba fiicanba wasfi iyo xukm maba fahmi karo halkaasay la mareen wlaqalu awsaafan calaa hayrihi walaqalu awsaaf halkan uu ku keenay marka taawiilkii hore ee aanu u maray bermaawi ooma soconay mar hadduu deeto awsaafti gadaal ku keenay waa in la yidhahdo waa maqluuba ayib wa yuqadam waxaa la hormarinayaa alaqalu awsaafan calaa hayrihi cala alakari awsaafan liannaha asla ciladaa inay mutarido noqoto muncakiso noqotaa badan markay keligeed tahay muttaxido mar hadday awsaaftu bataan waxaa lagaa rabaa in hota qatliga aad hesho haddana aad xaqiijiso inuu camdi yahay haddana aad xaqiijiso inuu ictidaa yahay xadgudub lanno qatli kamaa jira ayib qatli waxaa jira kas ah oo xaggana aan ictidaa ahayn oo de waajibaadka la fulinhayay ah ayib marka taasna waa iyado laftakeeda meeshay ku jirta <clears throat> alcila daat اlawsaaf waa meeshay ay shaafici kaga adkaadeen maalikiyu maalikiyo waxaa la yidhi cilaة taxriimi bayci alburi biاlburi wاlxinطaةi biاlxinطa wاlqamxi biاlqamxi ilى akhiri muxuu yahay waxay dhaheen waa aliqtiyaatu wاlidikaaru wahalabaة اlcayshi macan waxa uu inuu yahay shay la quuto oo la raashinto laba waa inuu yahay shay bakhaar iyo kayd iyo bakaar geli kara saddex waa inuu yahay sida inta badan shay lagu nool yahay oo quurkii iyo macaashkii uu ku xidhan yahay cilladu maxay ka dhigeen cilladu waatu awsaaf aliqtiyaad wاlidikhaar wa halabaة اlcaysh halabaة اlcaysh way ka murman ayagu waa khilaafi khilaaf way bayn almalikiya aan ka reebna insaafan labada ka oga dhig waa cila murakaba min juz-ayn shaafici le warraba idinku waa aطucmu bay yidhahdeen waa aطucmu aطucmu marka hadday cillada ka dhigaan shaaficdu cillada waa waa cila daatu waصfin waaxidin maalikiyana daatu waصfayn ayib markay maalikiye meel dhigeen bay xaniifiya annaga ishaynaa haddi annagu waxaan nidhi bayn alcilatu hiy alkayl cila daatu waصfin waaxidin baan wax ku cilaynay idinku maxaad shaaficiyu nagaga xoog badantah waxay ka ban dheheen ciladaanadu waa cila caamatiinu waa muntaqida way buraysaa baycu طacaami biطacaami ha yaraado cantooba ha noqdo bakeeri ha noqdo qajafa ha noqdo wax weyn ha noqdo meel walbaoo raashin isku jinsia ah lagu iibinayo ma bannaano in la kala badiyo ama dayn lagu iibsado laakiin markay idinku akiil ka dhigteen waxaa imanayay dhaheen burbur in lagu iibiyo aan la beegayno waa maxay cantoobo cantoobo aalatokeyla ma aha xoogo yaroo firi oo abuur ah oo faraha lagu qaaday faryasuul iyo faryasuul kale ma la kala badin karaa ciladiina way burtay dheheen waxaa la helay shaygii ribowi ahaa baa la hayaa oo raashinkii ah xaggana ciladiina aan lahayn oo ah keelkii ah marka nimanna waxaan kaga adkaanay daatu awsaaf bay cilladooda noqotay taana daatu wasfin waaxidin bay noqotay nimanna waxaanu kaga adkaanay cilladooda waxay noqotay in xukumkii la helahayo cilladoodana la waayayo marka iطiraad iyo nickaas baa anaguna laga helaa la yidhi marka marka hawlahaasa ka midaan ah iskaga tagno wa yuqadam waa la hormarinhayaa maa fiihi ixtiyaaطu ida kaana fii fardi cilada ixtiyaadka uu ku jiro waajib baa laisku sheega maa waajib iyo ma ah cilaa waxay keenaysaa in xukunkan laga laga dadaalo oo ixtiyaad dheeraad loo sameeyo taasaan rajaxaynaa lianna shareecada waxaan ka ku naqanaa wey alixtiyaad fii baabi alfara'id wاlwaajibaat wamaa fiihi ixtiyaaطu umeeldayd waxay ku jirto iyo dadaal dheeraad ah ayaa yuqadama la hormarinaya calaa hayri ida kaana qiyaasku hadduu ku saabsan yahay fii fardin waajibaad hadduu ku saabsan yahay wayuqadamu ma fii aslihi cumuuman calaa hayrihi waxaa la hormarinayaa cillada keenaysa cumuumka cillada haddii asalka cillo looga dhigo furuuc badan loo helaayo meelo badanna gelaysa ayaanu eh, hormarinaynaa midda aan meel badan gelaynin hadda waxaa looga jeeda qiyaasta waxaa ka mid ah alcila alqaasira iyo cila mutacadiya kee la hormarinaya almutacadiya lanna horaanba niman baaba soo didi cilada qaasirada ah oo qiyaas waxaaba loo keenaa in wax lagu farciyo oo lagu tarmiyo oo wax ku bataan wayuqadamu waa la hormarinayaa hadda maxaa kuu soo gelaya wayuqadamu maa fii aslihi cumuumu calaa hayrihi ciladii hadda ay isku hayeen shaaficiye iyo maalikiye eh, mxuu ah xanaabilo ka dhig cafwan xanafiyo atacliilu biucmi cumuum baa ku jira meel walbo raashin lagu arko ha yaraado ha badnaado xukunkaan saarayna laakiin atacliilu bilkayl waxaa ka baxahaya raashinka aan la beegaynin ee yar baa ka baxahaya ciladii maalikiyo ikhtiyaad iyo idikhaar ka imanaya khusuus ay soo yaraato meelaha ay ribadu gelaysa ay yaraato amaa haddii lagu cileeyo kayl iyo ucmi waxaa badanaya meelaha ay xukunku u degayo bijaamici mxuu aha bisabi cumuum اcilm marka way iska amilo badan bay leedahay intaa kaga tag wayuqadamu maa fiihi ijmacu calaa tacliilihi calaa hayrihi wy xukumka iyo asalka lagu ijmaacay inuu mucallal yahay yaa la hormarin midka laysku hayo waa mucallal iyo me waa tacabudi asal waxaad wadataa ama cillo waxaad wadataa laleeyahay waaba qaasira ma gudbayso ama asalkan aad waataba mucalalba maha macquul macna waa tacabudi anna waxaan wataa waxooga qeys qadanaya asal laisku waafaqay inuu mucalal yahay ciladuna ay kaa kaa tahay ayib wma fii ijmaacun calى tacliilihi in la cileeyo wx ijmac ku yimid baa yuqadamu calىa hayrihi wmaa waafaqat usuulan ustuul badan tii waafaqdayna ayadna waa la hormarin وma waafaqad usuulanta wuxuu u celinaya waa atarjiix bxasab aladila اlkhaarijiya bxasab اlfarci bxasab اlasli bxasab اlcila min daliil khaarij qur-aan baa u maqhraati kacaya xukumkaada iyo tacyiil qiyaaskaada aayad qur'aana ijmac baa u maqhraati kici qowl الصaxaaba adilada aad soo marteen wamaa waafaqad usuula fi shar usuushii guud ee maqaasidada loo jeedana waa khayr oo siduu uu sheego mxuu ahaa raazi haddii iyo qaraafiba sida laakiin uun asagu bermaawi qabo usuushan wuxuu u jeedaa aladila asharciya soo soo martee sidaa un weeye wuxuu uhi sheekhu wayakhruju mima sabaqa fi اlqiyaasi waغayrih wayakhruj waxaa ka soo bixi mima sabaqa wixii soo hormaray fi lqiyaasi ku soo hormaray iyo wakayri oo kitaab iyo sunna iyo ijmaacaada tarjiixaatun kaiira asbaab badan wax lagu kala rajaxa ka soo baxaysa ila sheekh wad uu soo ikhtisaariyey waxaa dhici karta tarjiixa laftirkiisa in la kala rajaxo murajaxaadkaa la kala rajixi hada murajaxun hada murajaxun keen qadanaa xalaynu maraynay in e, umuna e, maymuuna iyo abi raafic alqibطi ay yidhaahdeen maymuuna wuxuu nabigu guursaday asagoo xalaala ibn cabaasna uu yidhi nabigoo muxramaa guursaday maymuun hooyadii idan xadiidka ibn cabaas murajaxaad buu leeyahay maxaa ka mid ah waa fi صaxiixayn buu ku yimaada xadiidku xadيث بن عabاس waa في الصحيiحayn إذا فهو أرجح على xadيiث مaيمونة وأbي رافع القبطي من حayث السند إلا في صحيحayn baa la hormarinaya meeشha xadيiثka maymuنة uu ku yimid في صحيiح مسلم فقط xadيiثka أbي rاaفعna uu ku yimid في السuنن xagga tirada marka la fiiriyo iyo صاaحب القضية iyo man hu مubaaشhiر للقضية iyo in maymuuno iyo aburaad dad waaweyn oo baaliqiin ahaayeen ibnu cabaasna xilligaa uu ilmo yar ahaa intaaso dhan marka la fiiriyo waxaa xoog badan labadooda xoog badan sanadka marka la fiiriyana ibnu cabaas idan waa tarjiixu murajaxaad la kala rajaxayo laftirkaad u baahanaysa kasi kala rajaxda ayib tarjiixaatun baa ka soo bixi kaiiratun fara badan tadharu ku eh, cadaanaysa bitaamuni dhugasho aad in loo fiiriyo yugnii can اtasriixi biha haahuna yugnii taamulka wey taamulkaas ayaa wuxuu kaa deeqayaa can اtasriixi in la caddeeyo biha murajaxaadkii hunaa meesha markaa dib u fiirisa muraajaxaad badan baa kuu soo bixi oo hadda naga deeqaysa inaan carab ku dhajinno waa runtii muraaadku waa fara badan yihiin qawlu saxaabiy qawlu saxaabi baa istacaarudahaya ama isqabanaya ama waa iskhilaafeen maxaad ku rajaxi waa laba saxaabi kana waa saxaabi kana waa saxaabi afqihiyaad aadi waaad aadiyay u maraatikacayaan shawaahid aahir kitaab wsuna wاlijmaacaat ayb hadda goor wadaad aan masl isku doodna maslad aakimiyi waxaa ku idhi maslatu aarka ibn cabaas kufrun duuna kufr sallamnaa jadana inuu ansaxay sanadan oo ay kuu daynay ibn mascuud iyo asagu waa istacaarudeen waa ikhtalafa saxaabiyaani fi اlqadiya keen rajaxaynaa waa markaan sallinay inuu sugan yahay dogo wadaadow waxaan rajaxaynaa aharka ibn mascuud leesh kasrat الshawaahid usuusha u marhaati kicibaa yaa carda ijmaac lmuslimiin baa u marhaati kacaaya waxaa u marhaati kacaya dawaahir اlkitaab kitaabka daahirkiisa aayadda la isku hayo qudhigaa u marhaati kacaysa sidaa darteed mufasiriintoo dhan waxay isku waafaqeen daahiru laaya inuu yahay xataa jahmiyadooda xataa muctasiladooda xataa shiicadooda zaydiyada ah kulli waxay isku waafaqahayaan aayaddan ahlubidcda waxay dhaheen dahirkooda waase lakin waa muawala muawala liqaabibni cabaasin idan dawaahirtii iyo shawaahidii iyo ijmaacaadkii iyo umraati waa maca ibn mascuud maca ibn mascuud asagoo weliba laisku haya aarka ibn cabaas waxaan qaba inuusan sugnayn marka murajaxaatku iska fara badan yihin adagu aan soo sheegay sheekhu ka qiyaas qaado ku yidhi wاlmurajaxaatu waxyaabaha wax kala rajaxa laa tanxasiru ma koobanto wa inamaa madaaruha waxayn ku dul wareegtaa calaa sixati اdanni labadan daliil markaad fiiriseed dhugatay isha ku muddo ka baaraantirtay ku noqnoqotay inuu mid kula xoog batay liqaraa'in qaraa'inta ama sanadka ha u laabato ama shawaahid khaarijiya ha u laabato ayib ama fii nafsi اlmatni ha u laabto way iska fara badan tahay halabatu dhanni un baa la fiirinaya albaab الraabic fi lmustafiid waa baabka u dambeeya baab الraabic waxaynu soo maray arkaanti inuu ahaa amaro iyo mustamir iyo mumir iyo mustamir amaradu maxay ahayd waa axkaamta iyo ee la raadinhaye loo baahan yahay waa alaxkaam asharciya mumirka soo saara axkaamtaas geedka dhaliya waa aladila adilaة اlaxkaam mustamirkii kala soo baxaye midhaha guran lahaana waa mujtahid mujtahid yaa sii daba yaalla muqalid baabkii u dambeeyey ad wadaad ku marahaya albaab الraabic fi lmustafiid ninki fi lmustafiid ay اlmustamiri kii ka faa'iidaysan lahaa axkaamta sharciga kala soo bixi lahaa adiladeeda wa huwa almujtahidu wey wاlmuqalidu lahu lilmujtahid iyo kii garbatabsanhaya ee raacahaya muqalidka alijtihaadu waa asalkiisu waa ifticaalu min aljuhdi dadaal dheeraada inaad bixiso wey wa huwa badlu faqihi اlwusca fi taxsiili dannin bixukmi sharciyi tacriifkii isilaaxigaana saasuu sheekhu kugu bixiyey wuxuu ihi waa badlu faqiih faqiiha oo bixiya alwusca tabartiisa inta u dambaysa bixiya muxuu ku bixin fii taxsiili dannin mala inuu hirgeliyo bixukmin sharciyin xukm sharcia la malaysto fii taxsiili danni xukmin buu idiin dhigan laakiin kutub اlusuul sidaasaa ku qoran fii taxsiili dannin bixukmin sharciyin la malaysto awooddaada u dambaysay aqooneed iyo wakti iyo baadhitaan baad bixin waxaadna ku bixin inaad malayso xukumkan sharciga inuu jiro waajib yahay kan falkan uu xaaraan yahay kan uu sunno yahay kan uu mustacab yahay ayib ixtiraazaad baa ku jira badlfaqiih buu ui maxaa kaa baxay badlmuqalid muqalid indhaha caddeeyo lama yidhah wixiisa ijtihaad <laughs> alwusca dadaalkii u dambeeyey aad bixisaa lawinimaan dadaalin oo ijtihaad waan masalada waan fiirno waa go-aan baan ka gaadhin hadda albaabka kamausan bixinba albaabka kamausan bixin wuxuu ragayoo ma jiro yani oo qolyaha hadda intay <laughs> meela fadhiistaa iskadhi go-aan baan soo gaarnay ee ummaddu ku ciyaaraya o kale fii taxsiili dannin bixukmin sharciyin buu kuhi daniyaadku ijtihaadku galaa qawaadicda ma galo ila ijtihaadku majaal buu leeyahay majaalkiisi iyo maxalka laga ijtihaado waa inuu yahay daniyaadka ijtihaadaadka nawaasisha cusub haddaad u fadhiisanno waxaan ka ijtihaadaynaa maanta ku ijtihaadayna salaaddu inay waajib tahay in kale ma soconaysaa bal wuu u qasliyey ayib dadka muslimiinta dhiigooda inuu xaaraan yahay laga shuureeyo ma soconaysaa abadan ijtihaadku wuxuu galaa fii majaalkiisu waa almujtahadaat ay annawaasil ayib alatii laa qaaطica fiiha masaa'ilka aan nas qaaطica ijmaac qaطciah qiyaas qaطci ah uusan ku imanin ayuu galaa ijtihaadku haddii meelo kale aad geliso warkaadu waa waxba laga soo qaadi maayo haddii la yidhi faqiih faqiih waa in la tacriifiyo wاlfaqiihu ila horaana waanu soo mara macrifat اaxkaam xukumki marka la soo tacriifinayay fiqigii marka la soo tacriifinayay waxaa ku soo martay inuu yahay waa macrifaة اaxkaam الsharciya min adilata tafsiiliya mar haddii fiqigii sidaa lagu soo sheegay haddana ijtihaadkii faqiih baa qaban la yidhi faqiih waa in la tacriifiyo huwa اlbaaligu اlcaaqil waa qaangaadh caaqil ah wuxuu ku saarahayaa ra'yigii usuul u badnaayeenoo sabiga mumayiska ma ijtihaadi karay qabaan usuuliyiin badankood nimana waxay leeyahay asagoo isagoo mumayis ah hadduu wiil diraca noqdo oo warkiisa caddaysto oo duqaydii hiiradu halkaa joogtayba u dhaafo wuu karaa bay dheh laakiin rayljumhuur buu maraya wadaadku huwa albaaligu alcaaqil waa qaangaadh caqli leh <clears throat> alladii lahu malakatun yudriku biha alculum meeshaa malaka ka go malaka yaa ka go alfiyahana way ku timid sharaxaweysina way ku timid kutubusulna way ku taalaa ayb alladii lahu malakatun hadda wuxuu idhi alladii yudriku biha bihada xaggeen u celinaha dawaa yahay inuu wax ka go-an yahay bihadaa kutusaysa oo meesh wax ka maqan yahay allahuma haddaada dhihin shaygay mana macnahaan baa ugu celinaya dhibba ma leh alladii lahu malak waa nin baaliqa oo caaqila oo leh awood malakadu waa awood hay-a raasikha fi اlcilmi shay markaad maalan labaatan sano aad saribla tahay lacagta habeennimaad garan inay feeg tahay inay inay origin tahay toosh adoon ku qabanin adoo mugdi yaa laguu dhiibi dolar haddii kan waa feeg kunkan waa feeg see ku ogaatay mumaarasada iyo la dhaqankii iyo la socodkii iyo khibraddii dheereed waxay ku dhexal siinaysaa inaad yeelato awood aad wax ku kala socdo dadka reemiyiga xoolaha geela dhaqa saanta raadka oolaha kala garanayaan neefka geela meesha ku istaaga waa neef eydina waa geellab waa hoor buu ku leeyahay midka waa geel reebari baa meesha maray kuleeyihin geel kalaa meesha maray say ku garanayaan la dhaqankan marka nusuusta iyo adilada iyo axkaamta shay ninka in badan ku dhex jira wuxuu helayaa awood uu ku garto durbadda ilku meesha u socdo masaladu meesha ku biyo shuban hadda markaad cilmiga dhaxalka barato sada lagugu sheego warasada waxaa kuu soo bixi asl masalaad u booddu see ku ogaatay ninka hawsha ku cusub u wadaadku masaaxirba asl masala kada ba agee u socdaa maxay ahayd yani way kala duwaasho dhan ba la dhaqanka iyo kudhex jirka iyo ka adeeshada nusuusta waxay ku siinaysaa awood aad wax ku idiraagtood ku haleesho xukunka si dhib yar alladii lahu malakatun yudriku ku haleelaya biha bilmalaka ay bilquwa alcilmiya alculum culumtu sharcigu ku haleelaya faqiihu nafs waa weliba inuu yahay mid naftiisu ay wax fahmayso dhugla wey ninku waa laga inu baaliq yahay caaqil yahay laakiin asalkiisaba maangaab buu u dhashay waa allowsahan nin saraba ma aha kaasoo kale mujtahid maba noqon karaba nin horan maangaab ahaa mujtahid maba noqon karo muxuu hi waxbarata laakiin caqligaad ku maamulayd baa loo baahan yahay wadaad baa ardayga wax baray muddo show san sanaa quraan waxu akrinay markuu wuxuu dhan qabtay buu yihi wax waa ku baray laakiin waxaa loo baahan yahay caqligii aad ku maamulan lahayd hantidan aan kuu dhiibay ayib marka wa in faqihu nafsi fitna garasho garaad dareen awood khibrad raganimo inay kugu jirto mid dabiin aad arkaysaa laakiin caqli badan isma laazima fahmadu iyo caqligu isma laazimo waxaad maqlaysaa ninkuu le hebel caqligiisa iyo cilmigiisa waxaa badan cilmigiisa waa cay midda waa lagu dhameeyey waxaa wanaagsan in lagu yihahdo caqligiisa iyo cilmigiisu waxaa badan caqligiisa intaa yaree cilmiga caqliga ah kuu sarifi oo kuu tarmin oo meelo badan baad ku geli ayib marka waa inaad tahay faqiihu nafsi naftiisu miday dhug leedahay wax fahankaba alla u dhaliyeyba ayib wafasaruu waxay ku fasireen fuqahada usuuliyiintu faqiha nafsi waxay ku fasireen biannahu alcaarifu bidaliil acaqliyi wاtakliif faqiiha nafsi axkaamta sharciga marka lasoo gaabiyo waxay ka timaadaa min daliilin tafsiiliyeyn min daliilin tafsiiliyeyn bay ka dhigan tahay daliilka koobaad waa adaliil caqli albara alasliya asal horta waa inaad aaminsaad faqih u noqoto wax kugu kala baxaan asal waxaa weeye xugum ma jiro shaygan xaaraan ma aha waajib ma aha sunna ma aha makruuh ma aha alaslu waa maxay waa albara'a alasliya kadibna tilaabo labaad markaad xukumka ridayso baraa'ada asliga ah naaqil kaas ra daliil xukm naaqil ah naaqilun sharciyun wa baraa'atun asliya labadaa rugni bay axkaamtu ka kacdaa waa inaad horta aad fahanto suu ijtihaadkaad u dhaqaaqo horta halkaa ka dun asal waa maxay waxba ma jiro waa in la helo daliil yidhaahda waxbaa jireen la soco waa laga guuray booskii hore boos labaad baa la degay booska allabaa daliilka ku dejinhayana waad soo fahantay inta noocuu ahaa qaababkiisii hadduu foosta isgasho sidii loo kala hagi lahaa ayib biannahu alcaarif waa ka yaqaana bidaliil اlcaqliyi wa hiya albaraa'aة اlasliya daliil caqli huna waxaa looga jeedaa moodin hadda hawlihii mutakalimiin ma aha albara'a alasliya kullu shay waxaa asalo ah xukumka aan isku hayno shay fal baa dhacay wadaad wuxuu waa xaaraan adna waxaad tidhi waa bannaan yahaa tidhi maxaa taagantaha weli albaraa alasliya asal waa inaan waxaan jirin islaantii baad furtay buu ku yidhi markhaati keen baad war waad furtay ka soco guri waxaan leeyahay asal waa maxay islaanta waa inay igu xidhnayd oo ay ku jirta gacantayda ilaa aad keento wax iga guuriyo iga rara meesha ayadaa iyo wtakliifa Eh, bأnhu اaarif wالtakliifi bihi iyo daliilka caqliga in laysku mashaqeeyey wtakliifa bihi baa kaa go-an waxaa looga jeedaa daliilka caqliga mukalaf bihi baa tahay inaad taagnaato oodan ka dhaqaaqin ilaa uu kaa saaro daliil kale ayb بالdرجة الوسطى في علوم اللغة والعربية والبلاغة والأصول ومما يدل على أحكام من آيات القرآن وأحاديث السنة وإن لم يحفظ متونها إذن waa inaad garanay caqliga iyo dareenka wuxuu ka bilaabanaya iyo dhugto inaad horta ogaato meesha xuguma saarayn wadaado maxaa saaray ninkii yidhi waxbaa aayad baa saarta aayaddu haye xadiid baa saaray keen ijmaac baa saaray keen qiyaas baa saaray keen baashan wadaad baa yidhi un layska socdo iska ilaaliya waana xisaabta fahantaan tilaabo tilaabo ayib intaa waxaa dheer markaa daliilka caqliga ahaa iyo inaad mukalaf bihi tahay aada ogaato waa inuu faqiihu nafsiga uu ku tilmaaman yahay mutasifan bidarajati اlwusطى darajo dhexe fii culuumi اluga aqoon dhexe waa inaad culumta luqada u leedahay wاlcarabiyati sarfigii naxwada wاlbalaagati bayaankii badiici iyo mxuu ahayey macaanigii wاlusuul usuul fiqigi nin hadda bilow ah waa ijtihaada dhihi maayo maa waraqaad ma akristay buui war balkaada had waraqaad wax badan ma kuma jireen shardina laga dhigi maayo waa inaad diinta ilaahay la soo afwareegto mid walba waa inaad ku tahay ninka u xariifsan ee meesha u dambeeye dhameeyey ninka laba ma helaba ad adduunka haddii aduu waa hore jiray hadda maba jiroba ayib waxaa la rabaa laakiin xoogow reer dhaqaal ah in lagaa helo culumta ijtihaadku u baahan yahay darajo dhexe mutasifan mid ku sifaysan uu yahay weeye faqihu nafsigu bidarajati اlwusطى darajo dhexe fii culuumi اluga culumta luqada min baabi caطfi اlkhaas calى اlcaam culum luqa kaaga fil inta dambe uu tafsiiliyey ayib wاlcarabiyati naxwiya sarfi baa loo jeeda hadii carabiya la yidhahdo inta badan qolyahan dambe mutaakhiriinta ah marna waa labayo tobanka faniba way soo galaan wاlbalaaga waa inaad maxaa kitaabka qur-aanka waa baliiq sunnadu waa baliiqa marka saa istimbaadka uu daqiiq u noqdo waa inaad balaqada wax ka taqaan saad taraakiibta carabiga u fahanto waa inaad naxway sarfi wax ka garanayso ereyga macnihiis aad u garato waa inaad luqada wax ka taqaan mufradaat luqaad garanayso haddii kale cajami aan aayaddaba fahmayna waxay tahay miyaa ijtihaadi kara wlusuul usuul fiqiguna waa duruqdii lagula soo bixia axkaamte waa inaad taqaan wa inuu daraja alwustaa kaga sugan yahay wa mima yadullu cala alaxkaam min aayaati اlqur'an axkaamta sharciga ah aayadaha qur'aanka tusana waa inaad wax ka taqaano waxaa looga jeedaabay dhan kulligood usuuliyiin waa inaad aayadda meesha ku jirta garan karta ma inaad xaafid tahay aayadda marka la sheego inay suuratulbaqara ku jirto aad maxsab kala soo bixi karto kolaad qoryo ka buuxsato iyo xaashiyo sida qolyihii qur-aanka xafidsanay ay sheegi jireen mid mid joog macallin qur-aanka xafidsanaa wuxuu dacaydanayaa wadaad dugsi hayay oo marka ardadii qur-aanka yeedhsanaysay mid walba meeshuu marhayay baa kitaabkiisii lamiyi baa la joogaayo tif caws ah ayuu gashaday kan caws baa ku jira ilaa labaatan wiil oo marahaya niska awalka kore marahay ya markaasuu sheekh hebel kitaabkiisu cawsku cunaa buui maaa had iyo isagoo caws af kula jiro maad arkaysaa kitaabkiisu marka muxuu ku dacayadeynaya haddee kitaab caws laga buuxiyey soo inuu cunayo ma moodid waa dacaayad usuli marka waxay leeyihin kitaabku hadduuna cawska ha cunee wadaadku waa inuu garanhayon ayaad ayaatulaxkaam meelaha ay ku jiraan ayaatulakaamkaasi suuyiintu waay dhaheen waa an boqol aayadood nima waay dhhn waa boqol aayadood laakiin sida sabaabka ah, muxaqiintu waxaa wey qur-aanka o dhan baa aayaatulakaam ah marna waa aahiran wa nasan marna waa istilzaaman istilzaaman aayad qur-aan xukm aan laga qaadanaynin ma jiro xukunku ama ukrawi ha noqdo ama acmaal qulub ha noqdo ama adabiyada sulukiyad ha noqdo ama xukum sharci oo takliifi ha noqdo dee xukum loo jeedo ayadan xukum laga qaadanayna ma jirto haddii laakiin axkaam lkhamsiin loo jeeda haa wuu yaraanayaa yaranaya aayaduhu saa darteed waxaa ku fiican aayadahaas in la ururiyo qolyahan zaydiyada ah zaydiyadu waxaa ka mid aha shuruudooda ninka madaxweyne noqonaya ama gubernatore ama qaadi waxaa sharda inuu mujtahid yahay sidaa darteed markii ijtihaadku go-ay wuu ka taagnaa wadankan yaman la yidhaahdo can ariiqi zaydiy min shuruud اlimaam madaxweynaha waxaa shard u ah an yakuuna mujtahidan fi axkaami shariica marka waagadan waxay isku dayeen inay aayadahoo dhan aayaatulxkaam gooni u saareen kadibna sharxaan kutub bay ka qoreen qayb hadda madbuuca ah ugu roon kitaabka la yidhahda athamaraat alyaanica walaxkaam alqaadicat alwaadica ee waadixa waa kitaab shan mujallada wadaad zayda uu qoray yuusuf alxumayd la laakiin isla soco waxaa ku dhex jira usuulu caqaa'id almuctazila ka taxadar waa matbuuc shan mujallada kitaab aad u fiican wey waxaa la yidhahda athamaraat alyaanica walaxkaamu alwaadixatu alqaaica ayb shaafi caliil baa kamid a fi shari amsa mi aaya min atanziil oo asna laba mujallad ugu daabacay iyagu ay leeyihiin wakti bay ku bixiyeen ayib waagi dambana haddee wadaagkiisa maxamed cali saabun waa ki idin ururiya ayaatulaxkaam baan fasiray asna yidhi xoogo idin ururiy almuhim waa inaad aayadaha garanayso iyo waa axaadiid sunna axaadiid sunnana waa inaad wax ka taqaano hazaali wuxuu ihi abu daawuud baa kugu filan sunna abu daawud haddaad taqaano ama aad kala soo bixi karto xadiidkaad u baahato mujtahid baa tabi fi axaadii xadulakaam nabig wuxu waba kama jiraan maxaa jira sunan abu daud waxaaba ka maqan buui axaadii badan oo saxiixan ku jirto waa xadulakaam qolyaha dambe mutaakhiriin waxay leeyihiin muntaqa akhbaarka kugu filan muntaqa akhbaarka somayda arag nabl awtaarka kitabka sharxayada matniga ah xadulakaam wuxuu ka tegay waa iska yarta nima waxay dheen maya weli asaga waxbaa ka maqan alaxkaam alkubra licabdilxaq alishbiili baa loo baahan yahay nimo meeluu ku dhuftay kutub suna wasixa almasaaid o dhan waa mari kartaa hadda ilah waa fududeeye qira'a tajriid sanadkiiba waxaa dhammayn kartaa ummaad kutub sita o dhan karta wain lam yaxfad mutuunaha yuusan mutnigeeda xifsanaana waa inuu ka yaqaano daraja alwusta min culuum اlluga walcarabiya walbalaaqa walusuul iyo qur-aanka aayaat laxkaamkiisa axaadiidta ayib hada maa yushtarau meesha waxbaa ka go sida ku yaala eh, alfiyadiisa iyo haraxiisa maa yushrauna waa la odhan karaa aad mooda wamaa yushtardu waxa la shardiyo kownuhu malakatan fiihi waxaan soo sheegnay waa maxay inaad daraja wasta kaga joogta culum alluqa balaaqa carabiyada usuulka kitaabka qur-aanka aayaat axkaamkiisa axaadiista oo waxaa loo shardiyo inaad yeelato awood fahan awood istimbaad ayb marka shuruudaasi markaad lagaa helo waxaa lagaa helayaa malakadii awooddii maqdirat اlijtihaad baa kaa soo baxday ayib intaa markii malakadii la helo uma yushtarau waxaa la shay liiqaaci اlijtihaad ijtihaadkii inaad faraha la gashood riddo maca dalika maca almalaka waxaa la shardiya an yaclama mawaaqic اlijmac shuruuda hore waa shuruud اlijtihaad ayib haddana waa maxay waxaa la rabaa markaad xukunka la soo baxday rabta inaad xukunka rido intaadan ridin waa inaad ogaato masaladu ma khilaafa mase waa ijmaac meeshaad ka ijtihaadayso booska aad ka ijtihaadayso hadduu dhaxal yahay hadduu talaaq yahay hadduu nikaax yahay hadduu xuduud yahay waa inaad la socoto khilaafiyadka fi lxuduud iyo ijmaaciyaadkeeda waa inaad la socoto alijmaaciyaat fii baabi alaaq alijmaacaat fii baabi almiiraaf masaladaada meeshay ku saabsan tahay waa inaad iska ogaato ijmaaceeda iyo khilaafkeeda saysan u dhicin in xukumka aad la soo baxay uu khilaafo ijmac اlmuslimiin maxaasaa loo yidhi khashyata an yakhriqahu baqid laga baqaayo inaad dilaacisood qarariso ijmaacii kadibna laga niqaasho ma gaal baata mise muslim baata waa halis weeye lanna ijmaacaad khilaafta hadduu qaطci noqdo cinda aima takfiirintaadu muran ma laha hadduu ijmaacu dani noqdona waa masala khilaafiya qaraafi wuxuu sooge fi اdakiira ku soo guuriyey aar culama inay abaan takiirka la abaan aduaniya waa halis marka intaan dhibkaa imanin waagadambe waaan ku carari cubaydilah acambari iyo jaaxid dhihi jiray cidna lama takiirin karo aad waagadambe marka iska ilaali wey waxaa kaloo iqaaculijtihaad shardi u ah mid qaybna waa shuruud اlijtihaad midna waa maxay waa tanziilkii ay marna awooddi inaad yeelato wey marna waa inaad awoodda isticmaasho laba kala baab wey awood inaad yeelato hadda inaad waad aamusan tahay laakiin waxaad awooddaa inaad hadasho shuruuda hore ee qur-aanka aayaatulaxkaamkiisa iyo axaadiista iyo culumuloqa iyo usuulka iyo waxaa loo shardiyaa caqligaada iyo buluuqaada iyo inaad faqihu nafsi tahay waxaa loo shardiyaa inaad yeelato awood aad ku ijtihaado idan waa awooddi taas awoodday dhalisaa marna waa maxay awoodda isticmaalkeeda awoodda markaad isticmaalayso waa inaad og tahay mawaaqic alijmaac labo wاnaasikh wاlmansuukh waxaa laga yaaba xukun mansuukhaba inaad ku ijtihaado tiradaana sidaas wey waa waajib wey sheekho lagu yaha goormaa la naskhay goorma la soo bood ayib wاnaasikh wاlmansukh fii mawduucihi wey meeshaad ka ijtihaadayso baabka aad ku ijtihaadayso ee baxdigaada ku saabsan yahay waa inaad og tahay naasikh iyo mansuukhiisa hadduu qur'aani yahay ayadaha mansuukhada fi albaab iyo kuwa muxkamada hadduu yahay xadii axaadiia baabkan la nasakhay iyo kuwa ala nasakhay wa sabab الnuzuul sabab اlwuruud aayadaha sababunuzuulkooda lanna sababunuzuul wuxuu kugu kaalmaynayaa fahamka naska iyo xukumka haleelkiisa muranna ma laha asbaab الnuzuul wa asbaab اlwuruud waa maxay waa asbaab tuciinu cala اlfahm waa masala aan muran lahayn wa shuruud اlmutawaatir wاlaxaad waa inaad taqaano shuruud almutawaatir mutawaatirka shuruuddiisa maxaa mutawaatir la yidhahda maxaan la odhanin axadda shuruuddiisa si hadhow hadday iska ka khilaafaan ama fooda isgeliyaan aad u kala rajaxdo ayib maxaa ijtihaadan la khilaafi karaa iyo maxaan la khilaafi karin maxaa la awili karaa daahirkiisa haddii daliil kale loo helo maxaan la awili karin ayib wاصaxiixi wاضaciif waa inaad taqaano xadiidka صaxiixa iyo xadiidka daciifka ah aad kala taqaano muxuu wax ku asaxaa muxuu ku daciifaa mujtahid baan ahay mana aqaano fan mustalax waba kama aqaano socon mayso wa axwaal الriwaad cafu aلruwaad wa axwaal الruwaati waa inuu yaqaano an yaclama waaqic اlijmaaci wالnaasikha wاlmansuukh wa sabab الnuzuuli wاlmutawaatir wاlaxaad wالصaxiixa wضaciif wa axwaal الruwaati ruwaadda axwaasheeda ragga wax wariya maxaa lagu jarxiyaa maxaa lagu tasgeeyayaa qaabkay kale yihiin mutaqadimkooda mutaakhirkoodii dabaqaadkood maad garanayso haddii kale maanta waxaad iska dhihi sida shee abdullahi guri baad dhehaysaa muxuu ahaa munaaqibka sanadkiisa waxaa soo wariyey alimaam abu nucaym fi lxilya ya bayhaqina mu ku dar waalinki ayb abu nucaym fi lxilya iyo bayhaqi baa wariyey fi shucab mise fi lmanaaqib kitaabka munaaqibka ah ee sheekh cabdiqaadir laga alifay ama asigaa alifay la yidhahdo ee beenta ah sheekh cabdiqaadir waa qarnigii qarnigii toddobaad bilowgiisi wey ama qarnigii lixaad dhammaadkiisi buu dhintay taqriiban abu nucaymna waa afar boqol lixdan iyo dhowrki bayhaqina waa afar boqol lixdan iyo labadii maxaa u dhexeeya laba boqoloo sano labada wadaad wadaad horeeyey see u sheegahayaa nim aan la abuurin weli sanadkiis yani waa inaad dabaqaadkii la socoto ayib wa nabiy nabiga dhaqankiisa siiradiisi geedi socodka islaamka taariikhdii muslimiinta taariikhdii diinta nusuulka saad madaanigii markii u kala garato xukunkan xilligu ku aadana u fahanto nabigu xilligu islaamku tabarta yaraa ee suliga iyo hawlaha la geli jiray xilligii baashagalka lagala baxay wixii waa inaad haddii kale waxaad isu geenaysaa shaarkii baad gadigadiis ugashanaysa waykfi waxaa ku meesha liyakfiya waa dhici kartaa inuu laakin wayakfi baa ficnaan lahayd wayakfiya ayaa saasaa ku qoran kutub اlusuul wayakfi waxaa ku filan fii waqtina haada waqti hadda aynu joogno aلrujuucu baa kugu filan fii dalika arrimaha lasoo sheego dhan ilaa ahli fanihi loo laabto xadiidka saxiixiisa iyo daciifkiisa ruwaad adoo haddadan ku ficinayn waxaa kugu filan maxadinta weydii bukhaari kutubtiisa iyo daara qudni iyo axmed iyo raggaas dabagal aduu mar haddaadan hawsha awoodi karin wayakfii fii waqtina hada الرجوع في ذلك waa maay أحواaل الرواaدka سyر النبي ضaciifka iyo صaحيixa mutawaatirka iyo أxaadka hawlaha waxaad ugu laabanaysaa إilىa أhli فanihi فanigaa dadkii yaqaana ku fiicna hawsha hadday culuم الqur'an tahay kugu adkaato wadaada qur-aanka yaqaana weydii lannu waxay qabeen wadaadahaas inuu dhammaadayba wii la odhan jiray ijtihaad ijtihaad inuu dhammaaday oo hawsha aysan jirin bay ku tageen waxyaabaa la yidhi waa shuruud اlijtihaad laakiin aan ahayn buu sheekhu u gudbay walaysa cilmu اlkalaami sharطan fi اlijtihaad inaad cilmu kalaamka taqaano shardi oo ma aha inaad mujtahid tahay ama aad noqon karayso cilmu kalaamkana waa usuul اdiin baa loo jeedaa usuuldiinkay ka hadlayaanna waa kii kalaamigaa iyagu hawshooda ku dhisnaa masalaة اlxawaadii iyo acraada iyo jawhar iyo jismi ku dhisnaa wey ama usuuludiinkeennu oo usuulu diin اlmuslimiin nimaan aqooni mujtahidba ma noqon karo nimaan iimaaniyaadki iyo usuul اasmaa wasifaat iyo caqaa'idka islaamka aan aqoonin muxuu noo ijtihaadaya mana aafaynaya diin kaleba noo keena no shuqul ku lahayn kay ka hadlahayaan saas darteed cilmu اlkalaam saasuu ku yidhi wadaadku walaa cafwan walaa tafaariicu اlfiqhi fiqiga furuucdiisa hoose daqiiq iyo masaa'ilkiisi iyo googa xagale kuwa laisku xujaysto iyo hawlahaasna shardi ma ah lanna tafaariic lfiqi waa maxay waa tafaasiisha fiqiyaadka furuucda fiqiyaadka inaad taqaana shardi maaha maxaa yeeley tafaariicda waxay ka soo baxdaa ijtihaadka ijtihaadkaa dhala alfuruuc alfiqiya tafaaricda waxay ku timaadaa bilijtihaad biijtihaadi mujtahidin bay ku timaadaa haddii ayada la yidhahdo waa shardi lilijtihaad dowr baa ka imanaya ay fahanteen saasaa loo diiday laakiin waxay ku ijmaaceen usuuliyiin macrifatu tafaasiil اfiqhi manhaajka iyo axkaamtiisa furuucda fiqiga inaad dhex gasho waxay kuu sahlaysaa durba inaad bislaato ood fahanto sida loo ijtihaado wadaadu murankood waa la iska dhegaystaa markay fooda isgeliyaan shaaficiyadii maalikiyihi xanafiya isgalaan waa la wadaa qaabka laisu galo sida loola soo baxo sida loo buriyo hadalka adoon meel la gaadhin baad soofaysamsaa kadibna waad bislaanaysa marka tafaariicu اfiq barashadoodu waa sabab keena taxsiil ijtihaad kuu sahla wey غزالي وxuu uhi وlaa شhaka أنaha طريiqu تaxsiiل الdurba inaad laylyanto oo durbo fahanto qaabka loo leedafulo ee hawsha ama masalada loo qabto baad ku baranaysa wuxuu ihi sheekhu wala الذukuuraةu wala الxuriyaةu ninka اجtihaada inuu lab yahay shardi ma ah haweeney فaqihada hadday timaado way اجtihaadi wala الxuriyaةu adoon cajab qaba hadduu yimaado wuu اجtihaadaya meesha axraartuna uma xidhxidhno wala cadaalatu cadaaladuna shardi ma ah fi lijtihaad laakiin waa shardun fi lfatwa laba isku khaldaan qolyahaan xerta aan wax badan oga baxsanya masalada khilaaf kuma jiro faasiq inuusan fatwoon karin laa tuqbalu fatwa alfaasiqi kamaa laa tuqbalu shahaadatahu laakiin faasiqu wuu ijtihaadi kara lanna ijtihaadku waa aqoone ma way kala duwan tahay masaladu farqun bayna alfatwa bayna alijtihaad ayb fatwadiisa lagu dhaqmi mahayo asaguna ma fatwoon karo likayrihi faasiq laakiin asagoo aqoon diinta u leh hadduu aafobo kutubaxoor noqdo wuu ijtihaadi karaa asagaa isku fatwoon kuwa ay janakabood u bixiyaan somalida somalida arag mid janakabood loo bixiyey ayaa aqoon diineed buu leeyahay asagaa isku fatwoodo laakiin caam islaamtiisa uma fatwoon karo wiilka uu dhalay ooma fatwoon karo lanna waa faasiq ayb لأنa marka almufti waa akhasu min almujtahidi kama ana alqaadi akhasu min almufti way kala duwan yihin say u kala hooseeyeen qaadiga iyo muftiga iyo mujtahidku mid walba shuruud u gaar u leh ayb marka labada ayaan la khaldin asagu wuxuu yidhahdaa wadaadka la yihahdo abdulfar samcaani wuxuu yidhaahdaa meeshan masalada khilaafka ku jiree cadaaladu shardi ma waxaa looga jeedaa cadaalada khilaafiga ah haddii laakiin mujtahidku uu noqdo mutasaahil fii amri اddiin uu noqdo kaasi laa yajuuzu ijtihaaduhu walaa fatwaahu ilaa akhirihi marka fisqi cadaaladda laga hadlayo waa cadaaladda muhiimka ah ee khilaafka uu geli karo laakiin nin siiisuba u muuqda ciyaal suuq mooryaan diimeed aqoonna leh kaas wuxuu yihi laa fatwadiisa la qaban mayo walaa ijtihaadu macna ma laha maxaa diinta in laga qabto u baahan yahy wayanbaqii waxaa habboon albaxu can ilmucaaridi wa can qariinati lafdi waxaa haboon buu hadda u gudbo horaan waxaanu soo marray fi kitaabi alcaami wاlkhusuus iyo dawaahirta markaynu soo maraynay daliilku hadduu daahir ku noqdo fii macnaahu waajib maa in la baaro mukhasiskiisa mulaqa calaa idlaaqihi waajib maa in taqyiidka la baaro xadiidku iyo aayaddu ixkaamka loogu dhaqmi ilaa naasikh muuqdo howlahaasaynu soo marray cibaaradanna waxaad moodaa inay ka hor imanayso laakiin asagaa yidhi waxaan u jeedaa waa markii qariinatu tacarud ay ku muuqato markaad baarayso xadii baadaayad baad aragtay waxaa dhegtaada u degdega ama maskaxda u booday aayad kale inay jirto mucaaradaysa marka waa dhigan aayada waa inaad baadho horta mucaarad aqiiqi ma yahay xaggee iskaga dhacahayeen shuruud tacarud ma la helay waa inaad baadhitaan taana waxaan ku xambaaraynaa markii daliilku aadan malaysanaynin inuu leeyahay wax khasisa ama qayda ama nasakha marka waa cinda اqrاn wa cinda cadam اqrاn wynbغii waxaa haboon albaxu in la baadho can اlmucaaridi bacda ubuutihi buu ku daraya harxa iyo matniga alfiyaba ku daraya markuu sugnaaday mucaaridku biqariinatin kadib dalad calayhi fayubxau fii taxqiiqihi buu hi sidaas uu ku leeyahay sharxa iyo matnigaba uu ku leeyahay alfiyada marka waa sax weeye markuu mucaaridku sugnaado ayaad baadhaysaa mucaaridku nuxurkiisa xagguu kaga imanaya daliilka kale shuruud tacaarud ma la helo can ilmucaaridi bacda hubuuti un ku darso biqariina intaa un ku darso ayib haddii kale atamasuku bilcaami qabla albaxi can almukhasis oo lasoo hormaray baa ka hor iman wاtamasuku biاظaahir wاtamasuku biاliطlaaq ayib cinda tajarudi can alqaraa'ina waa mas'alo oo baadhitaan lagaagaba rabo markay qaraa'in iyo daniku galana baadhitaan baa waajiba in badanna masalatu takfiir baan kugu misaaliyey ruux muslima lagu yidhi waxaasuu ku dhacay xumaan fisqi bidco gaalnima laga soo sheegay waxaadna malaynaysaa inuu cudurdaar leeahay marka maxaa waajib kuga ah? inaad baadho cudurdaarkiisa ood hubsato oodan ku degdegin ilaa aada hawshaa ka salgaadhayso nin muslima ayaa makhraatiyaal iyo caddayn ku timid inuu xumaantaa sameeyey wax malaa ah ood malaynayso inuu cudurdaar leeyahayna ma jiro marka maxaad samayn xukumkaad ku dhajinaysa idan waa mala inuu jiray inuusan jirin bay hawsha ku xidhanta malahuna iska iman maaye waxbaa kicinaya qaraain amaaraad baa kicinaya hebel inuu cudurdaali maaad ugu malaysa meeshan iyo gobolkan jahligaa ku badan baa jiri waxaa ku badan tawiilka iyo fisqiga meeshan waxaa ku badan dad hadda soo islaamoon diintaba la soconin alabe iyo xadaaatu islaam iyo qaraainta daniga waxaa kicinaya xaalaad jira qolya maxaabiisoo xidhan baa ninkii hebel aha maanta kitaab qur-aan uu ku istaagay agee ku xidhan yahay sijnigii abu qurayb buu ku xidhan yahay baa lagu yihi balaayada ka dhacday ee ummadda lagu gumaaday maxaad dhihi waxaa u badan tahay hawsha ayadaa in lagu qasbay marka sijniga qariinaha iyo malahada kicinaya isaga kicinaya ayib masale kale u gudbay wa can qariinati اlafdi min almucaarid waxaa ka mid ah qariinaة اlafdi ayib albaxثu can اlafdi hal lahu qariina tasrifu can اdaahir buu ujeedaa lafdigan daahirka ah haddii mala uu ku galo amuusan calaa daahiri ahayn waa inaad baadho qaraa-inta leexinaysa lafdi almuawila lidaahir weeye almukhrija can اdaahir baad fiirinaysa ayib haddii markaa qariina soo bixi weydo iyo wax leexiyo cumila bidaahirihi ayib wayanbaqi اlbaxu can qariinati lafdi baa meesha kuu qadaran lafdigaasi qariinada leexinaysa can daahirihi can iطlaaqihi can cumuumihi baad baadhaysa waa haddii mala jiro ayib wuxuu sheekhu u gudbay waduuna اlmujtahidi waduuna hada mujtahid اlfatwa alfutya wuxuu ka booday mujtahidiintu waa saddex qaybood mujtahid muطlaqa waa kan uu soo sharxay shuruuddiisa ka soo hadlay ee awood u leh shareecada abwaabteedaba baabkuu doono inuu markaa ka adeegto asagoo aalaadkii asbaabti maraya ka asagu wuxuu dabar go-a la yidhahda qarniga afraad ee hijrada qarnigii afraad ee hijradu dabar go-ay baa la yidhahdaa nimanna weli muran baa uta waxay leeyahay maya laga waaya muslimiinta laga waayi maayo fii kulli qarnin muslim mujtahida laga waayi maayo aan iskaga soo tagno mujtahidka labaad waxaa la yidhaha mujtahidulmadhab mujtahidulmadhab waa maxay waa imaam caalim oo taqliidiyey imaam kale kadibna yaqaanaa imaamka uu taqliida madhabkiisa usuushiisu yaqaanaa qawaacidiisu yaqaanaa ninkaa mujtahidulmadhab baa la yidhaahdaa muxuu samayn haddii fatwo la weydiiyo ama masalo u baahdo imaamka uu taqliidinayay naskiisiibuu ka fatwoonaya oo uu soo jiidaya hadduu masalada ay naasilo noqoto imaamkuu taqliidin hayana aan loo haynin nas iyo qowl fi hada alqadiya ku saabsan asagaa ijtihaadahaya calaa usuuli اlmadhab yukharij calى usuuli wa qawaacidi imaamihi muzani iyo rabiic iyo ragga yuusuf albuwayti iyo aimmadii waaweyne shaafici asxaab اlwujuh nimanka la yihahda ka mida asxaab اlwujuh waa maxay waa mujtahiduu madhab madhabka shaafici usuushiisa qawaaciddiisa oo dhan bay yaqaanaan aqoon diinadna waa leeyahay haddii masale la weydiiyo shaafici sidaasuu qabaa wa daliilu kada kada bay leeyihin hadday naasilo cusub noqoto aqwaashii usuul shaafici bay ku ijtihaadayaan markaasay leeyihiin sidaa way calaa usuuli madhabina nimankaana qarnigii liaad bay dhammaa qarnigii hanaad bay dhammaadeen baa la ydhahdaa nimanka mujtahidulmadhabana ibn abi dam kitaab اqada wuxuu ku yidhi inqaraduu fi اlqarni اlkhamis bilowgiisa weliba afar boqol iyo toban soddon labaatan meelahaasi soo gaadheen saa darteed juwayne oo dhintay afar boqol toddobaatan iyo sideeddii ayaa waxaa la yidhi matid mujtahidulmadhab waxaa tahay saaxibu ikhtiyaaraat kanawowi wasubki ilaa aakhirihi ninka mujtahidulmadhab ma gu-in ayay craaqiyintu xaafid acraaqi wiilkiisi iyo waa la helhayaa qolya danba ashacrin waay dh waa la helhayaa waxaa la hoosgeynhayaa taqiduuna subki iyagoo nawi hawsha u diidan ayib waa isk waa tacasub tacasub weeyo ninkan maadaama ashacire matalhayay una dagaalamay nawin hawsha shuqul usan ku lahayn ayib tacasubka howlaha noocaasa waa loo diida darka asaga mujtahidulmadhabka asag waa ninka xanaabiladu way leeyihiin maalikiya way leeyihiin waa ragga ku ijtihaado usuul imaam ayib mararka hadno khilaafiba muslim waa arateen kitaabkiisa shaafici marna waa khilaafi marna waafaqay waxaa soo hadhay nin saddexaadoo le mujtahid اlfatwa aw ilfutya waa ka uu kuu sheegay wa duuna haada waxaa weeye mid martabo labaad baa go-an oo kutub usuul ku qoran wadaadkuna alfiyada sharxeeda uu ku sheegay iyo matnigaba nadmigaba uu ku sheegay mujtahid اlfatwa muxuu yahay mujtahid اlfatwa asagu usuul imaam wuu yaqaana iyo qawaacidda iyo furuucda fiqiga madhabka laakiin ma awood ma laha uu masaa'ilka cusub ku ijtihaado takhriijan calى usuuli اimaam muxuu leeyahay inuu kala rajaxo nusuusta imaamka masaailka waa mujtahid tarjiix wey yurajix bayna aqwaali الshaafici bayna اlmasaa'il haddii wax la weydiiyana madhabka oga qilbaadhahaya oga fatwoonhaya xaaje cusub hadday timaado naasilana asaga wuxuu leeyahy maya hawlaha anigu khadkay way ka baxday awooduu ku takhriijiyo naasiladan xukunkeeda ku baadho kadibna ku ilxaaqiyo usuul imaam imaam اlmadhab ma laha marka kan waa mujtahid alfutya yufti calى aqwaali imaamihi can madhabi imaamima ka fatwoonaya daliil madax bannaan asagoo kama fatwoon karo masale cusubna ma ilxaaqin karo mansuusa fi اlmadhab laakiin muxuu sameeyaa aqwaashuu kala hagaa masaa'ilka isku dhacay buu kala waxeeyaa waa mujtahid tarjiix <laughs> ninka asagu ayib saddexdaa wey marka mujtahid اlmuطlaq iyo mujtahid اlmadhab kaa mujtahid اlmadhabka ah wadaadaha ku idlaaqa mujtahid muqayad ah waa muqayad fi اlmadhab ayib maxaa kuu soo haray wa bacda haada saddexdaa waxaa ka dambeeya caami iyo ninka lamid ah dadku waa saddexdaas iyo caamo afar saasay yidhahdaan wadaadu wa huwa mujtahid اlfutyagu almutabaxiru ninka ku xeldheeraaday weeye fii qawaacid اlmadhabi wa masaa'ilihi bxayu yaqdiru calى الtarjiix soo ma aragte laakiin laa yaqdiru calى الtakriij takriij الnawaazil calى اusul ma awoodo masalo kale u gudbaan iskaga tagnee wayajuuz ijtihaadku ma qaybsami karaa baab اlfaraa'id mujtahid ma ku noqon kartaa adoo aqoon kale aan ulahayn masaailka kale mise maya sida qole waxay dhaheen maya ijtihaad ma qaybsamo shareecada oo dhan waa inaad aqoon u leedahay abwaabteeda waxaa le nin noocaas adduunkaba laga heli maayo ninka fiqiga ku roor xadiidku ku liitaa ninka tafsiirkai culum qur-aan ku fiican carabiyadu ku liitaa nin dhammaystiran allo un baa laga helaa addoomihiisa in yaroo ka mid ahe ka daaya baash inta kale haddaad keento luqadii baabadan koobaynin axaadiiii baadan koobaynin ilaa uu yidhi ninka loan jiray abu isxaaq shaaibi isagoon fanigaa ku fiicna wuxuu yihi shaafici ma ahayn mujtahid fi lxadii mujtahid fi lxadii ma ahayn buuri laakiin mujtahid fi lfiqi buu ahaa kadalika abu xaniifa ma ahayn mujtahid fi lxadii taa waa macquul laakiin shaafici in la yihah mujtahid fi lxadii ma ahayn usuul xadii ba isaga ka barteen musطalaxa usuusha isagaaba u dejiyey axmed iyo khayrkii iyo aimaduba waxay qirahayaan in faniga asaga horaantiiba uu ka ahaa ay ka ahaayeen ajaanib ka ahaayeen marka waa laisku shadahayaa baasha waa laisku shadahayaa xanafi waxay dhaheen maalik mujtahidba ma ahayn waxa u roona inuu iska aamuso oo ummadda uusan lugayn saasay leeyihiin maalig wuxuu roonayd ba inuu iska aamuso lannu maba lahay dhan aaliyaat ijtihaad malakatu ijtihaad maba lahaba caamay buu ahaa inuu iska aamuso oo iska taqliidiyeen meelaha nimanka waa la isku radayaa baasha ahiib wayajuusu waxaa banaan tajazuu lijtihaadi ijtihaadku inuu kala badhmo kala nusoobo gabalgabal u noqdo bixasabi اlwaqti xilliga la taagan yahay iyo wlstica kolba diyaargarowgaada baabka dhaxalkoo kalead wakti ku bixisay adiladiisa qur-aanka sunnada ijmaacadka ku yimid qiyaaska waad daraasaysay masalo cusuboo dhaxal waad sii daynaysa waxa laga yaba inaad ku toqoto mujtahid fii baabi اlankixa qoli waxaa jira hadda ku takhasu mujlim ku noqday si ayagu sheegteen cilmu اlmucaamalaat wاliqtisaad masaa'il اjihaad baa laga yaabaa inaad ku noqoto mutabaxir dadko dhan wax ku dheer qoli waxaa dhici kara inaad ku takhasusto masail takfiir soo ma dhici karto <laughs> waaa weeye bixasab اlwaqti kolba xilliga la taagan yahay iyo awoodda aad bixiso iyo awaal diyaar garowga soo aalamiintayso agga waxbarashada laga hadlaya marka sababku waxaa wey inuu qaybsamo hada wa raajix usul ijtihaadku waa qaybsamaa waa qadiyo qaybsanta ayib ninkii rabbi iskugu daro abwaabto dhanna waa khayr wallahu aclam ray aciif i usul ray aciif fi اlusul